alihi wasaxbi wasalim wabacd waxa aynu halkii kasii wadi doonaa deris ka warramayey shuruudda salaada waaya wacan mucaawiyata bni alxakam radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ina hadihi salaa salaadan laa yasluxu fiiha kuma haboona shayun min kalaami annaas shay hadalka dadka ka mid a kuma haboona in dhexdeeda lagu hadhadlo inamaa huwa atasbiixu waltakbiir wa qiraa'at lqur'aan inamaa huwa ficilka la qabanayo salaada dhexdeeda ama waxaa la samaynaya waxa weeye atasbiix in ilaahay loo tasbiixsado wtakbiir in allahu akbar la akriyo cafwan mid baynu soo dhaafnay qala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam min xadiisi abi hurayra idaa waطica axadukum ldaa bikufayh wadadyahow midkiin haddii uu ku joojiyo wasakda labadiisa sharabaad fadahuuruhumaa waxaa nadiifinayaa aturaabu waa ciidda akhrajahu abu daawuud wasaxaxahu ibnu xibbaan midkiin marka uu ku joogsada buu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam labadii kuf ku joojiyo labadii sharabaad wax wasakha ama nijaasa dhulka ha ku xoqo ilaa inta urtii iyo araggii ay tegayaan dee quf waynu soo sheegnayoo waa wax ama maqaar ka kooban ama ka kooban shamac adag oo markaa iska xesin karaya in dhulka lagu xoqo marka waxa uu tilmaamayaa xadiidkani sidii kabtaba loogu engejinayo dhulkee loogu nadiifinayo marka wasakda laga suulinayo qufkiina inuu la mid yahay fadahuruhuma turaab waxaa nadiifinaya ciidda ayaa nadiifinaya marka xadiidkani saasuu tusiyey in waxa la yidhaahdo nijaastu salaadii ay burinayso o aan mamnuucay tahay oo qofkii agabkiisu inuu daahir yahay bayn hore usoo maray inay ku jirtaa ciiddu inay wax nadiifin karaysana waa arkaynaa samaaxadda shareecadii iyo fudaydkiiyo diinta ayaynu ka arki karaynaa halkan oo waxa la leeyahay qofka haddii mar walba la maydho uuba googo-ayaaba waaya waxyaabaha wax lagu nadiifiyey ciiddu ka mid taha wacan mucaawiyata bni lxakami radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi ina haadihi salaata salaadan laa yasluxu fiiha kuma haboono shayun min kalaami innaas hadalka dadka wax ka mid ah la hadalka dadka wax ka mid ah inamaa huwa tasbiix waxaa la akriyaya waa tasbiix ilaahay loo tasbiixsanayo wtakbiir ilaahay oo la weyneynayo wa qira'at lqur'aan iyo qur'aanka kariimkaoo la akriyayo rawaahu muslim qisadu waxay ahayd ninkan saxaabigaa wuxuu u duceeyey salaada dhexdeeda nin hindhisay iyadoo salaadii lagu jiro ayaa nin uu hindhisay mucaawiyahan oo markaa dee wakti dhow soo islaamay ayaa yihi yarxamuka allah dee intaasaa casharkii loo sheegay ayuu u dhaqaaqay inuu dabiqo oo uu fuliyo salaada dhexdeeda umuu haysanin salaada khaalijkeeda iyo dhexdeeda muu kala fahmayne wuxuu ihi yarxamuka allah waaya qolyihii markaas dee salaada ku jiray baa saasaa loo soo wadeebo faramawni biabsaari indhaha lagu soo ganay kolkaasaa dee waa kii u jawaabaya la hadlaya lahaa maxaa iga soo eegeysa kadibna waa kuwii bawdada garaacay ee uu joojiyey hadalkii macnaha iyagoo u sheegaya in uu joojiyey hadalka markii salaadii laga baxay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu la hadlay wuxuu ku yidhi markii salaada laga baxay ina haadihi salaata salaadan aynu tukanayna laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas kuma habboona dadka hadalkooda wax ka midi ah macnaha marka salaada ku jirto inaad dadka la hadasho ma habboona waxa weeye tasbiix iyo takbiir iyo qira'at lqur'aan waaya marka xadiidku waxa uu faa'iideeyey marka salaada lagu jiro inaan la ogolayn khitaabu nnaas eeg hadda dad in loo duceeyo waa la ogolyahay salaada dhexdeeda qaarkood xataa in la habaaro waa la ogolyahay siduu nabigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam laakiin inaad cid la hadasho kaafu lkhitaab qoladii naxwaha garanaysa inaad kula hadasho ma aha taasaa la diiday waa kuwa fuqahadu dabeedna yidhaahda kol haddii xadiidku sidan uu khitaabka diiday haddii qof agtaada joogoo saaxiibkaaya yaa yaxyaa khudi ilkitaaba biquwa khudi lkitaab aada ku tidhaahdo adigoo aayadda akhriyeed ula jeedo ilaa halkaasay gaadhsiiyeen inkastoo malaa la odhan kara way kusii yar dheeraadeen waaya sababta loo diidayna nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay qofku marka uu salaada ku jiro inuu ilaahay la hadlayo ilahay buu la faqaya ilahay buu leeyay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka laba hadalna hadal hadal ma dheera kol haddaad ilaahay la hadlayso kii makhluuq adal kii wuu kaa xidhan yahay ida qaama axadukum fii salaatihi fa fainahu yunaadi rabba ilaahaysibuu la faqaya marka adoo ilaahay la hadlaya cid kale ha ku dhex dari hoosta hadal leh waktigii khalqiga lala hadlayay ma aha salaada dhexdeeda waaya riwaayada kale muslime ibnu mascuud waxay ahayd ina fi salaati la shulan salaada dhexdeeda waa buuxaabo waktigeedu gaabo kama banaana waxay ku buuxdaa tasbiix iyo takbiir iyo qira'at lqur'aan waa xidhan yahi waktigeeda haddaad wax kale soo dhex geliso wixii kalaa meesha eh, intii la akriyaya baa ka baxay marka rasuulku sala allahu alayhi wasalam ninkan isagaa mu odhan in salaadii soo celi sidii uu u yidhi ninkii musiiu salaatihi la odhanayay salaada soo celi siduu yidhi ninkii salaada xumaynayey ee kolba intuu soo tukado nabiga u imanaya salaamay uu lahaa salli fa inaka lam tusalli waroo tukan maa tukanine iyo kani way kala duwan yihin waxay ku kala duwan yihiin kaasi wuxuu ka tegayay shay ma'muur ahoo arkaantii ka mid ah sida dumaaninadii oo kale kani waxa uu la yimi shay maxduura ah oo jaahil uu ka yahay marka shay mukhaalafo ah hadduu la yimaado qofku isagoo ama isilowsan ama jaahilah dhib ma leh saa darteed ba haddii aad ragcad ka tagti haddaad ragcad dheeraada la timaado ay dee kala duwan tahay walow ilowba ha u dhacdo ilow haddaad ragcad uga tagto waa inaad la timaado ilow haddaad u siyaadiso laakin dee salaaddii waxba noqon mayso iyo jahli oo cudurdaar baa jira waay waxaynu xadiidka ka fahmno kale xusnu taliim xusnu tacliimi nabiyi sala allahu alayhi wasalama wa xusnu dacwatihi wa irshaadi nebigu dadka sida quruxda badan ee fiican waxu bari jiray asxaabigu wuxuu leeyahy markii salaadii laga baxay nabigu wuu yeedhay oo casharkan buu isiiyey xiisadan toosinta salaada ah walam yucanifni ima canaananin ima huruufin ima caayin intaasuu hoosta ka xariiqay jaahil baa tahay noocaagaas oo kale inuu salaada yimaado ma aha mu odhanin manuu didinin laakiin si yaroo wanaagsan oo dabacsan unbuu muujiyey qofkuna marxalada noocaas ee uu didsan yahay haddii la dejiyo mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo weligii ilaawi maayo sida had iyo jeer qofka khatilaya ama qofka qariibka ah ama qofka dumarka ah ama qofka caruurta ah qofka had iyo jeer hadalka miisaanan aan iska xejinaynin oo looga turo oo mid macaan loo dhiibaa weligii ilaawi kari maayo sidaasuu maaragtay xusuusanaya saxaabigaas udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana waa dawadaasoo dawada dhakhtarku sida ugu fiican ee ugu wanaagsan buu qofka u siinayaa isagoo ka dhaadhicinaya ku muslaxaya wacan zayd ibni arqam radia allahu canhu anahu qaala saxaabigu waxau ihi anahu qaala in kunnaa waxaanu ahayn lanatakalamu fi salaat salaada dhexdeeda waanu hadli jirnay fii cahdi fii cahdi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam waktigii nabiga salaada dhexdeeda waanu hadli jirnay intii hore wey yukallimu axaduna saaxiba midkaya wuxuu la hadli jiray saaxiibkiisa kale ee reerkii ka soo dhaadhacay ama meel ka yimid bixaajatihi muraadkiisuu kala hadli jiray xataa nazalat ilaa ay soo degtay aayaddani xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusdaa waqumuu lilaahi qaanitiin ilaa aayaddaasi ay soo degtay xaafiduu cala salawaat xaafidu cala salawaat salaadaha ilaaliya wasalaati lwusطa salaada dhexena ilaaliya waqumuu lilah ilahay isu taaga qaanitiina ay saakitiina wamudiiciin idinkoo aamusan isu taaga salaada faumirnaa bisukuut aamus baana la faray wanuhiinaa can ilkalaam waxaana naloo diiday inaanu hadalno muttafaqu calayhi walafdu limuslim imaam muslim baa lafdigan leh waxaynu ku jirnay shuru shuruudii salaada shuruuddii salaada waxaa kamid ahaa in mubdilaadka laga ilaaliyo waxa burinaya si kale haddii loo dhigo mubdilaadkiina waa ku jirnaa waxyaabihii salaada burinaya waxyaabaha salaada burinaya hadalkaa ka mid a hadalka in yaroo kamid a inta daruuriga asaasiga had iyo jeer labada qofa kulmaa si deg dega ay u kala qaataan ayaa la ogolaa waktigii hore awal alislaam ayaa la ogolaa intiina waa la joojiyo way isqaban weyday hawshii halkan laga hayay iyo hawsha kaasi soo kordhinayo ah. waxaaba laga yaabaa in kelmadaa uu kusoo kordhinayo war bal reerkii ka waran ah, inta la ogolaa waxay ahayd hebel reerkii ma nabad qabay ha hebel majime ha laba saddex kelmadood oo noocaas intaasaaba laga yaabaa balaayo oo dhan inay usoo waaridu laba tukan kari waayada reerkii ka waran oo islaantaadii iyo carruurtaadii qaar baa dhintay hadduu idhaahdo muxuu tukanba intaasaaba ka kala tuuraysa salaadiisi waaya kana almuslimuuna awala alamri yatakalamuuna fi salaati yukalimu rajulu saaxibahu bilkalaami alyasiir aladi laa budda minhu waa inta laga maarmaanka ah markaasi aayadani soo degtay asxaabigu wuxuu leeyahay waxaa nala faray inaanu amso marka macnayaasha uu bixiyo ereygan qunuut fi lqur'aan ayuu kamid yahay in lagu fasirayo sarajoog iyo daaco iyo aamus marka qaanitiin saakitiin salaadii bay iska hor imanayaan oo isqabanaynin waxaa halkaa ka muuqanaya eh, sida muslimiintu ama aimadu qowlkooda lagu xisaabtamaya ay ku ijmaaceen ay isla waafaqeen qofku hadduu si uu kasa salaada dhexdeedii u hadlo maslaxad salaada ana aanay arrintu ahayn way ka buraysaa أجمع أهل العلم على أن mن تkلم في الصلاة cاamdا لغayri مصلaحatiha faإna صلاaتahu فاسda haduu مصلaحada salaada waxaan ahayn dhexdeeda u idhaahdo hadal way ka jabaysaa intaa macnaha wuxuu ku saaraya madaahibta qaarkood ayaa qaba in مaصلaحada salaada hadday tahay kelmad lagu darsan karo waa sida maalikiyadabe hadduu qofkii imaamkii matal ka tago ragcadaha qaarkoodood subxaana allahi allah idiiyo uu kula fahmi waayo waad baraarujin baab maalin dhexdeer ahayd wuxuu ka kacay sujuudii labaad kolkaasuu subxaan allahi baa la yidhi oo uu fadhiisto waa taxiyaadsaday ataxiyaadkii buu mooday moogta subxaan allahiba haddana la yidho waa la kiciyey wuu istaagay subxaan allahiba haddana la yidho wuu fadhiistay wuuba fahmiba waayeyba waxa lagala hadlayaba markaa nin baa wuxu i sujuudu tani tiina wuu la fahmi waaye markaas soomaali buu ugu sheego wuxu i sujuudii labaad ila raggu kala geesisane wuu fahmayo dee sujuudii labaad buu leyi waa sidii bay salaadii ku dhamaan marka isagii qoladii kalea dood adagi dhex martay markaa wuxuu leeyahay salaadii iyo imaamkii oo isla khalkhalay baan idin kiciyey iyadoo gerba geli waay baan idin dhaqaajin maxaa igu haysataa marka ninkaa arrinkiisu waa taasoo kale ka warramayaan maalikiyadu marka waxay leeyiin kelmad salaad maslaxada salaada eeg wuxuunaan ku keenay qeydka oo hoosta ka xariiqay goorta la isku ijmaacsan yahay waa markaanay maslaxadda salaad ahay ama hadday maslaxada salaada tahay khilaaf baa ka jira fa bacdu alculamaa ayaa tilmaamaya in eh, lagu toosin karo waaya qala shayku lislaam hada mima atafaqa calayhi lmuslimuuna walcaamidu huwa man yaclamu anahu fi salaati waa qof dee aqoonna ule ula kasay cibaadadan inay cibaado weyn tahay oo aan mudnayn in ilaahay laga jeesado oo la hadhadlo oo la dhaqdhaqaaqo ayaa ay muujinaysa ayuu xadiidku tilmaamaya waaya qofku haddaba haddii uu saahiye ama jaahilye ama mukrahye ama naaimya waay wamuxadiru dariiri wlmutakalimi limaslaxatiha waa ka khilaafka markaas halkaa ku xusaya fadahaba alxanafiyatu walxanaabilatu ila budlaani salaati fi kuli hada camala bi hada alxadiid aladi macnaa ina fi salaati la shuql waay marka kalaamkii kan la diiday waa kaa khitaabka ahun adaa iska sii daalacan doona intaa dambe inahaasunbuu kusoo ururinaya runtii kalaamka la odhan karo waxbuu yeelayaana oo alkalaam lmufhim kadee wax fahamsiin kara kalaamka wax fahamsiin kara ayuu maaragtay kelimaadkaasu ka waramaya laakiin way noo iman doontaa kalaamku haddii aanu ahayn mid wax laga fahmayo ee kii qofka codkii kasoo baxaya iyo isagoo a yaro yidhaahda iyo taahii iyo wixii khushuucda uga yimid iyo oohintii iyo arrimahaas inaanay kalaam lagu tilmaamayn وعn abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu yihi atasbiixu lirijaal tasbiixda raggaa iska leh wtasfiiqu lilnisaa sacabadhabashadana dumarkaa leh muttafaqu calayhi zaada muslim muslim wuxuu kordhiyey fi salaa salaada dhexdeeda waxa isweydiin le dee bani aadamku waa gafaya meelaha uu ku gafayana salaada dhexdeeda ka mid a ah. qofkii hadduu gafa miyaa loo aamusaya sidee loo toosinaya sideebaa loo toosinaya islaamku waxa uu amray ama ogolaaday raggiina si gaara inuu u toosiyo imaamkii imaamkii la eegan maayo khaldamayaynu sii wadayo une raggiina si gaara u saxaya dumarkiina si gaara marka uu khaldamo waxaa la leeyahay subxaana allah haddii raggu xataa ay soo gaadhsiin waayaan oo dumarku arrintaa ay ogaadaan marnaba khalad muslimiintu iskuma eegtaan ka salaad ka madaxay iyo ka hogaamin ka madaxa midnaba in khalad lagu eego loo aamuso ma aha dumarka u dambeeya markaa tasfiiq samaynaya tasfiiqdana culimadu waxa ay ku xusaan si ay u sharxayaan waxa weeye inaanay u egaanin sacabkii ilaaqda ahaa sacabka ilaaq baa loo galacaadaa la odhan jiray midda kale ilahay wuxu uhi wamaa kaana salaatu cinda albeyti ila mukaaan wa tasfiya nimanka gaaladaa salaadoodu markay xaramka joogaan waa foori iyo sacabba dhabasho sacabka noocaas ilaaqdaa ku badan marka kaa waa laga daynaya labada baabaca la isla dhaco laakiin mid dhabarkeed iyo iyo mid baabacada ayaa la ysku dhufanaya gacan xaggeeda cad iyo gacanta kale xaggeeda fanax ee dhabarkaabaa ayay isku dhufanayaan dumarka saasaa imaamkii lagu toosinaya ataصbiix mid quraa ku filan waxaa iska dhaqan noqotay innaga markuu imaamku khaldamo in la wada mar qura laga sii wada daayo mid waliba meel subxaan allahi ka idhaado hal hadafka hal nin qura oo waa sida mubaliqa oo mid qura ila waa sixidune ayaa inagu filan oo subxaan idhaha mar haddii la maqlo qof subxaan allahi yidhaahda inta kale inay badiyaan ma aha waaya dumarkii iyaga looma saamixintaas ee waxaa loo daayey tasfiiqda waayo asturnaam baa arrinkooda uu ku binaysan yahay islaam qaylqayliday marwanimadii bay ka tagtay a marka aynoo aamusta laakiin saasubay iyadoo inagu baraarujin doonta xadiidkuna waa xadiidka dheeraad garanaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo meel ku maqan oo asxaabtoo tukanaysa u yimid ee abubakar uu dib u baxayay asxaabtuna maaragtay tasfiiqda sameeyeen ay sacabadhowdeen <clears throat> ee uu lahaa tasfiiqda dumarkaa leh idinka subxaan allahi baa leedahay arrintuna kuma eega xataa kelaya in qofku salaada xumeeya haddii waxyaabo kaloo baraarujinaya ay jirtana taasa la isticmaalaya haddii wax soo kordhaan ama qof aad leedahay hebelo u qabo ama qof aad leedahay albaabka ka fur subxana allahi waad odhanaysa wax kasta oo maaragtay aad saaxiibkaa ku baraarujinayso waad u sheegaysaa ana almuraada ida naabaha shayun fayanbaqii laha an tusafiq bibadni lyadi lyumna calaa dahri lyadi lyusra ida naabakum shayun fi salaati falyusabix اrijaalu waliyusafiq الnisa waa riwaayadii bukhaari marka arrin ku yimaadon weeye ama imaamkii oo khaldamay ama wax kaleoo la baraarujinayo soo kordhay intaba waa la samayn karaa sidaasaa lagu saxayaa qofkii salaada dhexdeedii wax kasii noqdeen wuu saxmi waaye marka shayga uu ka tegayaa hadduu yahay faral waxa uu gelayaana uu yahay mukhaalafo salaada waxu dhimaysa waa ka goosato markaas mar hadduu saxmi waayey waa laga goosanaya laa daacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq waa waa suurad yar waa suura musahara min alimaara alcaama aw alkhilaafa alcaama madaxtinimada guud iyo tan salaadu waa laba muuqaal oo isu dhiganoo qofka hogaamiyaha loo naseexeeyaba le hadduu diidana kaga beri noqo xumaantii qofkan ku tukinaya waad u naseexaynaysaa waad toosinaysaa hadduu la qabsan kari waayo ama ku canaado oo iskaa goosanaysa ragcad shanaad buu wadaa ama si aynu sheegayno labada suuraodbu mid ka tego waxbaa saxni waayey dee taada saxan gaar isaga wado ila qof aad aaminsantaha inuu khalday la sii wadi maysa waay وعن مطرف بن عبد الله بن شخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبga ayaan arkay يuصلي isagoo tukanaya وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا بن ماجة وصححه بن حبان xadيثku waa صحيح waxa u leeyahy أصxaabigu ra'aytu rasuula allah nabigaan arkay calayhi asalaatu wasalaam yusallii isagoo tukanaya wa fii sadrihi laabtiisana waxa ka baxayay asiizun guux ama kurhkudh ka aziizi ilmirjal kurhkudha uu bixiyo dherigu oo kala ah dherigu siduu kurhkudhneeyaa min albukaa oo hin daraaddeed hiinfaadhe ayuu lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaynu xadiidka ka faa'idaysanay salaada dhexdeeda in la khushuucayo maadaama ilaahay hortiisa uu taagan yahay addoonku inuu u caabudo ilaahay isagoo arkayo oo kale ilaahay boqorka ahaa ad arkayso ood hor taagan tahay adigoo addoon miskiin ahoo waxaad og tahay uu ku saaran yahay baahidaad og tahayna qabaa garb bay noqotay ciddii qalbigu u safaysan yahay inay ohintaasi ka timaado waxaynu halkan maraynay dee hadalku inuu kamid yahay waxyaabaha buriya laakiin hadalkii salaada burinayay ma aha codkan qofka iyo kudhkudhaa ka soo baxaysa marka uu qofku khushuucsan yahay ama cabsiya ay ka keento likhashyat illaah walilkhawfi min annaar inuu maaragtay oohintaasi ay ka timaado qofkii ma burinaysa salaadii waxaad arkaysaa sida uu ficil ugu muujiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam amarkii ilahay uu siyuhi yaa ayuha anabiyu itaqi illah ilaahay ka cabso ilaahay ka cabso isaguna wuxuu lahaa ana atqaakum wa aclamukum lilah aniga ayaa idinku aqaana ilaahay oo idinku cabsi badan buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam waa taa aada arkayso iyadoo ilaahay ugu bushaareeyey dembigii hore iyo kii dababa in laga dhaafo ayaa haddana salaada dhexdeeda uu sidaa alkhushuuc fi sala wuu inoo imanaya waa dhuuxa iyo iyo dhadhanka salaada ayaa ah khushuucda marka guuxaas oo kale iyo qofka codkaa uu bixinayo marka uu khushuucsanya ama cabsanayo salaada dhexdeeda ma aha hadalkii jebinayay salaada ina salaata mawطinu tabaruci wakhushuuci ducaa لأنha الصlaة bayna rabih bayna اlcabdi wa bayna rabih وkulama qaruba اlcabdu min rabih isdaadat ragbathu warahbathu had iyo jeer khalqiguna siduu ilaahay u kala yaqaano ayuu si kala cabsi badan yahay waayo labadaasuu nebigu israaciyey ana aclamukum wa atqaakum aclamnimo iyo iyo taqnimo atqinimo macnaha anahu latqa wa anahu laclam marka aqoonta ilaahay uu u leeyahay awooddiisa iyo cadiyadiisa iyo deeqdiisa aqoonta uu leeyahy baa keenaysa taa saa darteed baa martabada kusoo xigtana ilahay uhi innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ka aan ilaahay aqoonina maba ka cabsanayo wacan caliyin radia allahu canhu qaala kaana lii min rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam nebiga waxa aan ku lahaa madkhalaani laba jeer oon usoo galo fa kuntu waxaan ahaa idaa ataytuhu marka aan u imaado wa huwa yusallii isagoo tukanaya tanaxnaxa lii <clears throat> buu ii odhan jiray rawaahu النasaaئي wbnu maaja xadiidku derajadiisu waa mukhtalafun fiih macnaa qolo ka dhigtay saxiix qolo ka dhigtay xasan iyo qolo ka dhigtay daciif intaba waa leeyahay marka haddii uu sugmo wuxuu tilmaamayaa daasi <clears throat> inaanay burinaynin salaadii marka wax badan aanay ahayne maslaxad qof aad ku baraarujinayso waxaad qof aad ku baraarujinayso ama codku ka xidhmo qofkiioo tukanaya dhib male waaya cali bn abi aalib radia allahu canhu waxa uu ahaa saaxiibkii nabiga inankiisiina uu ahaa waa inanku sadaqa u ahaa saa darteed madkhalaani madkhalku waa laba jeer waa master mimiya a laba wakti ama haddii la idhaha daraf zamaniya wati laba wakti oon usoo galo ayaa u ahaa waa asxaabtiisii dee ka agdhaweyd nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka labadaa wakti kolka aanu imaado isagoo tukanaya buu <coughs> odhanaya marka xdaasi waa soo gal ana naxnaxata fi salaati laa tubdiluhaa laba xaraf iyo wixii lamid yahaaba ka muuqdaan waxaynu ka fahmnay inaan gurigii la iska gelayn ilaa fasax la helo fasaxi inuu noqon karo wixii qofka la fahamsiinayo lagu fahamsiinayo inuu soo galo hadday ishaaro tahay iyo haddii ay tahay codkan iyo haddii ay tahay cid loo diro iyo hadday tahay layd loo shido wixii fasax sheegaya ayaa gurigii lagu soo geli karaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuutan kayra buyuutikum xata tasta'nisuu watusallimuu calaa ahliha ilaahay baa qeyd ka dhigay in salaan iyo fasaxa labadaba uu qofku haysto marka nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaas gaarka abuu ah asxaabiga ayuu idanka ku siiyey waa kaan dee waxyaabo kaleu sheekhu kasii sheegay oo in maaragtay dadku isxidhiiriyo aqaarintu iska warhayaan oo siyaaradu dhexdooda socoto ayaa laga faaidaysan karaa buu lahaa salaada sunnaha in guriga lagu tukanayo fa ina salaata fiiha nuur oo gurigu ku tukanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam sunnahana waxaa fiican ama rawaatibta ha ama sunnaha kale aad tukanaysaba xagga guriga in loo badiyo ayuha nnaas salluu fii buyuutikum fa ina afdala salaati almari fii beytihi ila almaktuuba salaada ugu fadli badana qofku uu tukanaya waata guriga faralka mooyaane faralku isagu waa masjidka marka xadiidkan wuxuu sheekhu halkan u keenay in marka loo baahdo exdaas <clears throat> qofkii musalliga ah u odhan karo aanay ka jebinaynina salaada madhab shaaficiya ayaa idhaahda exdaas <clears throat> waa jebinaysa halka ay ka duulayaan waxa weye saa uu kuleeya waqad dacafahu nawawiyu fi lmajmuuc waqala lidacfi sanadihi wadiraabi riwaaya ruwaatihi raawihi waa matn xadiidkan aan la cuskanayn bay leeyihin oo xadiid daciifa ah marka qolada sidhe xadiidkani waa sugan yaha saxaax iyo xasan ka dhig jebin mayse ku tegaya kuwa yidhi xadiidkani waa xadiid daciif oon la cuskanayna way jebinaysaayo hadalkii la diiday way soo gelaysaaba ay ku tegayaan waa hubuutu nasi wa cadami baynu hore usoo qaadanay وعn بن cmر رضي الله عanهma qاla waxa uu yihi cabdاللaahi qultu lbilaal waxaan ku ihi صaxaabigii bilaal maadinkii rasuulka salى الlahu عalayه wasalam kayfa ra'ayta النabiy salى الlahu عalayhi wasalam nebiga sidee baad ku aragtay yaruddu calayhim isagoo asxaabta salaanta uga qaada xiina yusallimuuna calayhim marka ay salaamaan wahuwa yusalli isagoo tukanaya qaala wuxuu yihi yaquulu wuxuu ishaarayay haakadaa sidaa wa basada kafahu gacantiisuu kala fidiyey ficilkaa salaada buriyo mubdilaadka salaada waxaa ka mid a dhaqdhaqaaqa aan wax xikmad iyo faa'iidaahay ku jirin oo qofku uu dhaqdhaqaaqo laakiin dhaqdhaqaaqa yar ee kooban ama maslaxada ay ku jirto ama baahida salaadu keenayso ama daruura keentay waa la ogolyahay wuxuu xadiidkani tilmaamaya nabiga calayhi salaatu su-aal muhiima ah buu weydiiyey ibnu cumar waa faqiih isagoo inaga wakiila ayaa uu inoo weydiiyey su-aasha xikmada badan war bilaalo marka nabiga la salaamay isagoo tukanaya siduu uga qaadi jiray ila asxaabti waa sii kala cilmi badan yihi markaasaa wuxu uhi wuxuu uga qaadi jiray gacanta ayuu fidin jiray ogabay qofkii marka uu dee gacmihii tukanaya waa kan isa saaray marka la salaamo saasuu leeyahy saa waxba odhan maayo salaam tii dheerayde ayn maaragta laakiin gacmihii isa saarnaa ayuunbuu mid kor u kala bixinayaa un qofku si u arkay inuu tukanayo ayuunbuu saa u kala bixiya waa sida ugu dhowaynu u ishaari karno malaha waaya salaadiisiina wuu iska watay wax ficiloo badanna muu samaynin qofkii walaalka ahaa ee salaamayna ka qaadiyo raalli gelin ilan maaragtay waxaan la yidhahda kalaam qolada luqada marka ay tacriifinayaan mararka qaarkood bay ishaarada ku daraan alishaaraat ayaa lagu daraa kalaamka lidalik baa waktigan aada loo cuskadaa waxa ishaarada la idhaahdo mararka qaarkoodna ay tilmaamaan ishaaro keliya kun kelmadood inay ka wakiil noqon karto qisadu waxay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo booqday masjidkii qubaa ee kambalka madiine ahaa ee suuratu tawba isaga iyo ehelkiisabaa laku ammaanay halkaasaan u tegi jiray maalin kastoo sabtiyahoo laba ragcadood buu nebigu kusoo tukan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaanu xusayay inay cumro u dhigmaan marka waxay ogaadeen inuu nebigu yimi ayaa ehelkiisi iyo jaarka ay ogaadeen masjidka waxay soo booqdeen ama ay nebigeena kusoo yaaceen waxay la kulmeen isagoo tukanaya markaasay salaadeen kolkaasuu dabeetana salaanta sidaa uga qaaday gacantaa uu kala bixiyey buu kaga qaaday nebigu caleyhi salaatu wasalaam ile mudday kala maqnaayeenoo waa asxaabkiisii iyo shacbigiisii marka inuu aamusuu salaada iska sii wato wuxuu ka door bidoo dee dabcan mashruucna ahoo fasaxa inuu gacanta saa u fidiyo saa uga qaado xadiidku waxa uu tusinayaa ishaarada noocan inaanay salaadii burinaynin qofku haddii uu masale gacantii ku ishaaro ama madaxii ku ishaaro ama isha uu ku ishaaro ama fuqa ku ishaaro intuba dee suuragal maaha qof dhanoo kula hadlayo intaad gafuurka saa yaro dhaqaajiso waayahay un bay ka dhiganta hebelo waxaa yeel madaxaad yar gudhinay madaxa isha intuba iyo gacanta waa la iskula hadlaa xarakadu markaanay badnay wax dhiba male qofkii tukada tukanayay in la salaami karayo ayaynu halkaa ka qaadano aanay karaahiye noqonayn waa waajib labada waajib un baad isu geynaysaa si aanay waxba uyeelin isu yeelin madhabu jumhuuri lculamaa wa minhum malik washaafici waaxmed yustaxabu raddu salaami min almusali bilishaara saasaa raggu u batay culimadu iyagoo naska tixgelinaya kuna camal falaya qofkii tukanaya haddii la salaamayo u aamuso laakiin saa u nabigu u qaaday calayhi salaatu wasalaam ha u qaado waxaynu ka faa'idaysanaynaa akhlaaqdii nebiga wanaagsanayd calayhi salaatu wasalaam qofka bani aadamka ah markaad ka qaadi weydo bariidada uu didaya dud maa gelaysa inaanu soo noqon baaba laga yaabaa waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha masjidkaas siyaaradiisana haddii alla ku geeyo inaad ka war hayso ayaa xadiidku maaragtay de aynu ka faa'idaysanayn siyaaradiisu ay sunnata ibnu cumar radia allahu canhuma siduu ugu dadaalayay sunnaha rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaynu arkaynaa inuu asxaabta kale casharada ka baranayo oo uu ka faa'idaysanayo reer elow ka war reer ficilkii nabiga iyo qowlkiisi iyo intoo dhan buu waraysanaya wacan abi qataad radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ahaa yusallii mid tukada salaaduu tukanayay wa huwa xaamilun isagoo dusha ku sita umaamata inantii umaame la odhan jiray binta zaynaba ee inantiisii zaynabi ay dhashay faidaa sajada markuu nebigu sujuudo wadacaha inanta yar dhulkuu dhiganayay waidaa qaama marka uu istaagana xamalahaa tunkuu ku qaadanayay muttafaqun calayhi walimuslim wa huwa weliba isaga oo yaummu nnaasa dadka ku tukinaya fi lmasjid masjidka isagoo dadka ku tukinaya dhaqdhaqaaqa wixii aan dee fool xumayn ama dhibaato weyn lahayn maslaxadina ay ku jirto iyo faa'iido salaadii inaanu waxba yeelayninba halkan aynu ka qaadanay waa jawaazu lxarakati fi salaati fardan aw nafra min alimaami walmaamuum lmunfarid walow bilaa daruuratin ilayha ah, mar haddii maslaxadii ay ku jirto unin ah, mar hadduu y mid kala tagsan oo aan dalaayo weyn ma inanta yare umaama nebigu awow ahaa calayhi salaatu wasalaam inantiisii zaynab abulcaas ninkii la odhan jiray uu qabayba ayaa dhashay afar caruurahoo ay dhashay inantu ayay ka mid ahayd saddexda kale inamay ahaayeen yaxya moxamed cali saddexdaasay ahayn kuwa kale markii dambena waxaa guursaday caliy bnu abi aalib inantan marigii dambe weynaatay markii cali uu shahiidayna waxa uga dambeeyey almuqiira bnu nawfal ibn xaari ibn cabdilmualib ninkaa ilmaadeerka ahaayeen ayaa sida inanta dumaaday waa usradaa dunta wanaagsano eh, uu ka daba tegey marka inantani waa yaraydo saddex jir bay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam naxariista u qaba ubadka iyo hablaha siiba tunku iskaga sitaa dadkana waa tukinaya waxaynu halkaa ka faa'iidaysanay qofka looga baqayo ama inta badan ka ag dhow nijaas inaan la odhanaynin waa nijaas buu leeyahy iyadoo wax cad lagu arka mooyaane waa ti aynu markaa soo qaadanayna fuqahadu wa kullu maa qalaba tanajusu fahuwa aahir kelmadii ay odhan jireen shay kastoo nijaas u aana ah mar haddaan waxba lagu arag waa iska daahir sida ilmihii yaraa sida maaragtay agabkii aad shaarica la maraysay iyo dhoobada sida qofkii hilibka qalaya dharkiisii mar haddaan wax lagu arkayaa jirin oo wasakhihi waa daahirun laakiin nijaas buu aana yahay maya taa lagu xisaabta maayo falyaqiinu huwa aslu dahaarati lashyaa shakiguna ku xisaabtan ma leh waxaynu ka faa'idaysanay akhlaaqdii nabiga ee wanaagsanayd calayhi salaatu wasalaam siduu dadka usoo wada dhaweynayo siduu uxidhiidhinayay mid yar iyo mid weynba marka caruurta yaryar waa la xanaanaynayaa waa lala ciyaarayaa waa laga farxinayaa xaqoodaa la siinaya weliba riwaayoonka qaarkood waxay tilmaamayeen inay tunka ka saarnayd nabiga caleyhi salaatu wasalaam ah. halkaa tunka iyo jeer marka lala safrayo carruurta yar waata tunka la saaro qoorta lagu qaado halkaasay iska haysatay madaxiisana way qabsatay way kooraysatay halkaa adimadaas oo dabeedna markaasa marka uu rukuucaya iyo marka uu sujuudaya iyo ilaalinaya iyaduna xagga sare iska haysata waxaynu arkaynaa carruurta in masaajidka la keeni kara marka dee gacanta lagu hayo nooca sidaa usii yaryar masaajkoo lagu sii daayaa waxay keenaysaa inay ama ku kaataan ama wareeriyaan qof gacanta ku hayo oo hagi karaya marka uu hayo wey aan la sii daynayn waxaanu ka faa'iideynaa oo si dimli ah ama dhinac ahaana ah looga qaadanayaa waxyaabo salaada dhexdeeda iska sunno ahaa in dee nebigu kolleyba ka tegi karaya waayo qofka qof sidaa haddii ay tahay takbiiraadka gacmihii kor loo taagi lahaa iyo gacmihii la isasaaraya iyo e, kuwii rukuucda lagu qabsan lahaa jilbaha iyo waxyaabaha qaarkooda kolley uu ka tegayo oon u sahlanaanayn in ay dee jiri karayaan inanta yar xagga horeu dhiganayo halkaa qibladiisa markuu rasuulku sujuudayo sala allahu calayhi wasalam marka waxaa la diiday qofka horumarmaridiise hadduu qofku hor fadhiya ama ku hor mushkilad ma leh waaba laga yaaba inaad sutro ka dhigataba oo isagaba sidii tiirkaba inaad ka dhigato khilaafka culimada kolka aynu usoo gudubno waxa ay ku tegayaan wixii leh ee dhibaato leh uun inuu burinayo xagga dhaqdhaqaaqa marka la eego salaada dhaqdhaqaaqa maaragtay dhibaatada leh sii weyn waayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxyaabo kale ayaa ka sugmay oo ahayd dee inuu mararka qaarkood albaabka ka furayo caaisha radi allahu canha mararka qaarkood bay dhacday inuu dee mimbarkan sii fuulay soo ka soo degayay si ay dadku u arkaan litacliim innaas xagga saruu isku taagayaa markuu doono inuu rukuucu sujuudaa buu hoos usoo dhadhacaya waa maslaxatii salaada kolkaa kolka aada imaamkii oo meeshii ka baxay oo masal waysadii a wax ka noqdeen aada gaafkiisii buuxinayso safkaa kaa horeeya kolka aada buuxinayso dhaqdhaqaaqa noocaase faa'iidada le waxba dhib male wa abi hurayrata radi allahu canhu marka halkaa waxaynu ka aragnay caruurta yare loodhan iga durkiya wadaadku saa sidicigaal shidaadkii waranka lalaaba iga durki iga durki inay nijaasayn ama weyse iga durki ama naga jooji looma istijaynin waxba waxaas maaragtay taasi meesha ma taalo laakiin naxariista iyo mucaamalada iyo mulaadafada iyo aada bay muhiim u tahay وعn abi hurayraa رضي الله canhu qaala qala rasuulu llahi sala الله alayhi wasalam nebigu wuxuu ihi iqtuluu waxaad dishaan alswadayn labada madmadow fi salaati idinkoo salaada ku jira labada bahale madmadow dila alxayata walcaqraba alxayata abeesadii walcaqraba iyo hangaralaha ama dabaqalooca akhrajahu larbacatu wasaxaxahu bnu xibaan waa xadiid saxiixa wey marka dhaqdhaqaaqii salaada burinaya baahi ay keento waa la dhaqaaqi waxna salaadii noqon mayso sidii salaatulkhoofkaba loo ogolaa in uu qofku dhaqaaqo tanna waa saasoo kale marka salaada ku jirta amuu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam labada bahale waxyeelada leh ee dabaqalooca iyo abeesadu labadaa wax qaniina hadday idinka soo horbaxaan jaaniska ka faa'iideeyo dila adoo tukanayaa dilaysa ama kab ku dilaab qaaday ama buud halkan kasoo qaado ku dhufo waa lagu ogolaya inta aada bahalkaa ka takhalusayso dhaqdhaqaaqa aada samaynayso ah. saas wey marka labada madmadow de waxaa loogu magacaabayaa adiga arkado dee marka had iyo jeer yar khatarka iyo bahalkan hangalaluhu wuu sii madow buu yeeshaa sun baa ka madow injirta kale waa caddaane gaabeesadiina waa taas oo iyana sunbay la marowday waa ficilada la saamaxay salaada dhexdeeda salaadii kuma burayso waxna kuma nuqsaamayaan waxaa kaloo muuqanaya labadan xikmadda loo dilayaa maxay tahay waa dhibaatada ay ku leeyihin bulshada wax kasta oo dhib leh oo kusoo hormaraa in isagana laga faa'iideyn karayo sidoodaas oo kale loo gelayo waxaa kaloo aynu ka faa'iidaysanaynaa jaaniska in laga faaidaynayo had iyo jeer alistifaada min alfuras fursaddu markay kusoo marto la dayici maayo bahalkaa haddii aad salaadaada iska sii wadato aqalka galo waaba suuragal in la waayaba inta badan waaba la waayaaba ilaahay wuxuu u sahlay difac habka uu isu difaacaabaa ah maadaama aanu orod badan lahayn isqarinta waxa la idhaahda iyo xarfadda gabashada ayuu aada u yaqaanaa marka jaaniska keliyaad haystaa waxa imikaad arkaysaa haddaad dayso walmu'minu laa yulbaqu min juxrin waaxidin maratayn haddii god laba jeer lagaa qaniinana waa nacasimo isagoo ku qaniinun weeye mar haddaad aragtoo sii dayso ah, saas wey marka wixii bahalee lamid aho salaadiina waad iska wadi iyagana waad ah, fulin doonta dilkooda baabu sutrati lmusalli qofka tukanaya waxaa la doonayaa meel banaantiiba ku tukanaya amaba masjidka dhexdiisaba hadduu imaamiyii hadduu gooni yahay inuu sutrad samaysto sutra sutraduna waxa weeye wuxuu qofku hortiisa qotobiyo qofka tukanaya ilaahay buu la faqayaa si aan isagii ilaahay loo kala dhex marin inta sujuuddiisa ka sokaysa macnaha halka uu ku sujuudaya waa inuu wax dhigaa isaga iyo intaa ugu baahan yahay labadaa dhudhuna sujuudda ugu baahan yahay si aan loo hormarin waa inuu wax dhigtaa ama tiir isku hagaajiyaa oo aan la hormarin inuu isaguna sutrad samaysto weeye ama sutra ha lahaado ama yuu lahaanina waa inaan la hormarin labadaba siiba marka uu qofku banaan ku tukanayo sutradaa in la samaysto ama faral baa mise waa sunne nusuustu aad ba ha u dhiiriso laakiin waa sunne waxaas waajibnimada ka sarfinaya xadiidka ku soo aroray saxiixu lbukhaari ee tilmaamaya ana nabiya sala allahu calayhi wasalama sallaa fii mina ilaa kayri jidaar minuu ku tukada isagoo subro samaysanin iyo gidaar toona marka saarifkaasaa jiro ka duwaya waajibnimada faa'iidooyin badan bay sutradani leedahay qofku markuu tukanayo hortiisa u dhigayo marka u horeysa waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnahoo la raacaana ilaahay agtiisa ajir weyn buu leeyahy salaadii waxay ka ilaalinaysaa qofkii inay ka goyso oo qofkan hormaraya waxaa had iyo jeer caadiya ah inuu intilaha qofka soo jiito oo naftu waa iska miskiinada ishaadaas ka soo hormariya ka xaggaa jooga hadday isugu mid maaha had iyo jeer marka qofku sutradaa uu dhigto wuxuu noqday qof yool leh halkaasuu eeganaya ishiisa wuxuu ku dadaalaya inaanay halkaa dhaafin can abi juhayn ibn xaris radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru qofka maraya bayna yaday lmusalli ka tukanaya ka hormaraya hadduu ogaan lahaa maada calayhi min alism waxa dushiisa dembiahe gaadhaya hadduu garan lahaa lakaana wuxuu noqon lahaa an yaqifa inuu iska taagnaado arbaciina afartan inuu iska taagnaado khayran lahu way uga wanaagsanaan lahayd min an yamura yadayhi inuu hortiisa maro muttafaqun calayhi wlafdu lilbukhaari erayada bukhaari baa kitaabkiisa kusoo saaray waa waqaca waxa dhacay fi lbazaar min wajhin aakhar arbaciina khariifa afartankiibay riwaayadaasi fasirtayoo waxa ay tilmaamaysaa afartan dayrood afartan sanadood xadiidkani waxa uu tilmaamayaa qofku markuu tukanayo ilahay buu hortaagan yahay ilahay buu la hadlayaa iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin markaasaa ilaahayna uu jawaabay addoonkaygii waa ammaanay addoonkaygii igu mahadnaqe intaa addoonkaygaa leh addoonkaygu wuxuu leeyahay wixii ah, uu iweydiistay anna waan siinay waa faatixada aada akriyaysa jawaabtu ilahay kaa siinayo wey marka saasuu ilahay ula faqayaa hortaagan yahay xadiidku markaa wuxuu faa'iideynayaa in la hormaraa inay xaaraantay oo aanay banaanayn ah, qofkaasina aynu arki doono haddii la hormaro waa inuu iska joojiyo marka qofkii tukanaya in la hormara in la iska ilaaliyo wey si aan waciidkaa loogu dhicin qofka tukanaya laftiisuna meesha dariiqa ah de waa inaanu xidhin had iyo jeer markaynu masjidka uu inaga buuxsamo waa inaad xagga sare iyo meel bannaan eegataa laakiin halka aada ogtay kolleyba inaan laga maarmayn oo lagu soo jiiri doono iska daa kadimada inaan la xidhin ee dadka janis la siiyo ilaa meella waxaa loogu talagalay in la maro waa mamarka meelna waa musallayo halkii lagu tukanayay marka halkii lagu la maraya haddii aad xidho dee adigaa dhib ku yeelanaya oo mararka qaarkood bay kalifaysaa qofka in la jiidho in la jiidho marka meeshii la maraya uu ku tukado ama isagu safkii uu buuxin waayo man wasala safan wasalahu llah atimu safa awal ba safka hore buuxiya hadduu buuxin waayo in la jidho noqonaysaa la buuxiyo xaalado la saamixi karaa way jiraan gabasanuu qofku sameeyey daraaddeed waaya afartanka riwaayadana waxay ku fasirtay afartan sannadood inay tahay marka xadiidku de waad arkaysaa siduu u yaallay inuu qofku afartan sanadood halkaa lasoo lignaado u iska taagnaado ayaa u dhaantay qof tukanaya inuu hormaro dembigu dembiga macnaha saaran waxa uu sheekhu kuleeyahay ehm, marka loo eego goob walba waa noqonaya ilaa meelaha aan tilmaami doono weeyaan hor fadhigiis horeynuu aragnay iyo hor jiifkiii hadduu qofku masalan ku hortaagan yahay ama ku hor jiifo dhib male caaisha nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo tukanaya ayay hor jiifaysa inantaa yar waa ka hortiisa dhigayay markaa qofku hadduu hortaadaa ku tukanaya ama wax iskaga akhrisanayo isaga laftiisaa tufro ka dhigan kartaa ee kala diidaya waa maritaanka maritaanka khatartiisa le jeer idinkoo imika halkan wada taaganoo masalan kasoo soo qaad masaajka hortiisaa wada taagantiin laba mitir baa isu jirtaanoo waa sheekaysan kartaa dhulkaa ilaahay intuu badan mid unbaa soo cararo idin dhex maray maxaad odhanaysaa dadku maxay idhahdaan saa usii eegaan ba war qofku ida darana isaw sankii laga jiray <laughs> waa macruuf inaad u yeedhaa markaa noqonaysaa tira adeer dadku dee markuu sheekaysanayo sidan u wada hadlayo isugu xidhan tahay dee adeer dhinac baa laga maraaye lama dhex maro maa baalu khalqigii caynkaa isku ahaydeen kii aad sheekaysanayseen ee dhinaca isku hayseen masaajidka dhexdiisa ama jumcada isbarber fadhideen baa la hakala kaxayn labada iska weydaaro iyagoo way isugu xidhan tahay adigu meel kale daydayo marka ilaahay oo addoonkii la hadlaya oo ilaahay addoonkii ilaahay la hadlaya runtii ma aha in aad ilaahay arkaas waxaa kaloo dee mulaaxadadeeda leh qofku inuu ka fogaado maaha sutrada haddaad sutro dhigatay ama gidaar utukana ku tukanayso agtiisa de inaad masaafo dheer u jirsato maaha waa in intii aad ka sujuudi karaysay uun ay noqotaa waayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam halka uu u tukanayo ee sutrada uu ka dhiganayo isaga waxa udhexaynaysay maxay mamaru shaa neef ari inuu maro maxaa lagu tilmaami karaa taakiya bardhe neef ari inuu maro waa laba taaka ama taakiya bar ayaa isagii sutradiisa udhexaynaysa waay marka waa inu qofkii u dhawaado ee intuu halkaa dambe istaagu eriya dhan qabsado inuu gacantu sidaa hayo yaan la ii soo dhawaanayn masaajku ma isagu uxidhan yahay ha ku soo dhawaado kusoo dhawaado mulaaxadaadka kalena sii raacin lahay waxa wey sudratu limaami sudratu man khalfa imaamku hadduu dadka tukinayo oo isagu sutro uu dhigto safafka in lakala kala dhex mari karo laakiin aan lakala kala dhex mari karin imaamka iyo sutradiisa sida xadiidka ibnu cabaas saxiixi uu tilmaamayo oo tukanaya oo nabigu tukinaya calayhi salaatu wasalaam ayaan dameer aan watay soo dhex mariyey kadibna cidina ima qabsan oo laydalama yaacday waxaa ka duwan halkan masjidka la ydhaha baytullahi alxaraamka oo saxmadda jirta daraaddeed riwaayana waxaabay leedahay nasaa-i iyo ibnu maaji ku sugan can ilmualib ibnu abi wadaaca annahu ra-a nabiya sala allahu alayhi wasalam yusali mima yalii baaba bani sahmin wannaasu yamuruuna bayna yadayhi walaysa baynahumaa sutra iyadoo nebi uu ku tukanayo xaramkoo la hormarayo oon sutra jirin baan arkayay inkastoo daciifna lagu tilmaamo waaya marka de waa iyada lafdigeeda sida dee culimadaba in badan sharxayaan inta aad iska ilaalin karto markaad xaramka joogto inaad iska ilaaliso qofkii tukanayo laakiin markay kugu kalifto waa xaalad daruuro wey taas wacan caaishata radia allahu canha qaalat su'ila nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa la weydiiyey fii ghaswati tabuuk dagaalkii tabuuk iyadoo lagu jiro can sutrati lmusalli qofka tukanaya muxuu hortiisa dhigaya ayuu sutro ka dhiganaya uu isku asturaya fa qaala wuxuu ihi mithlu mukhiri mu'khirati araxl waa siduu badisku yahay mithlu mu'khirati araxl kooraha qaybtiisa dambe wax la eg kooraha had iyo jeer gaadiidka lagu fuulo wuxuu leeyahay in tiirsiya ah oo ilaa dee suxu leeg oo lagu tiirsado sidaa dhabarka ayuu leeyahay waxay noqon kartaa lixdan santi meelaha mala adigu mitir saddex meelood loo qaybiye labadii ayay noqon kartaa intaa in la-eg ama ama dhudhunba ayaa dee qofku uu hortiisa dhigaya intaasuu ku jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam haddii aanu intaa helinna waxyaabaha kale ee qofku uu suhro ka dhiganayo waynu arki doonaa suhradu kuma koobna safarkoo keliya ee fi lxadari safar markuu qofku negi yahay markuu mas ku tukanayo markuu guriga ku tukanayo uu dhiganayo suhrada marka uu socdaal ku jirana suhrada waa samaysanayaa sidaasaanay asxaabta dhexdooda macruuf uga ahayd wa can sabrata ibni macbad aljuhani radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi liyastatir axadukum midkiin sudraha dhigta fi salaat salaada dhexdeeda waxay ha ku gaashaanto walow bisahmin leebba ha ahaado hortiisa taago akhrajahu alxaakim xadiidku waa saxiix marka inuu kolleyba qofku hortiisa waxa wanaagsan yar ballaaran dherarkana intaa suxul eg ballaarkiisuna xoogaa yahay dee sida bahalkaa lagu tiirsanaya kursiga dhabarkiisa oo kale hadduu kaa waayo wuxuun kollayba hortiisa ha taago sida bahalkaa la idhaahdo leebka oo kale intuu hortiisa taago leebka waa garanayna kaa qaansada laga ganayo ah. marka isagu dee wuu dhuuban yahay wuu dhuuban yahay waanay dhacaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka uu masel meelaha banaan ku tukanayo inuu canaza baasha la idhaahdo sallaa ilaa canasa takida ama murjinka ayuu hortiisa taagaya taasuu sutro ka dhiganaya marka sidaasaad arkaysa adabiyaadka qofka musalligaa ah waxyaabaha laga doonayo iyo sida uu ilaalinayo salaadii ayay ka mid tahay taas wa can abi darin alkifaariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu uhi yaqbacu salaata arajuli ninka salaadiisa waxa goynaya almar'atu walximaaru walkalbu lswad almaratu gabadhii oo soo hormarta walximaaru dameerkii oo soo hormara waalkalbu lswad ayga madow alxadiida dhamaystir wa fiihi waxaa ku jiray alkalbu lswadu shayaanu ayga madoobi waa shaydaan akhrajahu muslim walahu muslim wuxuu warinayaa oo dheeraad u leeyahy can abi hurayrata naxwu kaloo kale duuna alkalbi laakiin isagu intaa kalbigu kumay jirin waaya waxaanu markaa sheegayaa in ay ku jirto muslim sahwi unaysay ibn xajar ka dhacday wali abi daauud wanasaa-iyi can ibni cabaasi naxwuhu duuna aakhirih intan dambe kumay jirin alkalbu laswad shaydaanu waqayada almarata bilxaai ruuxa dumarka ana ibna cabaas wuxuu ku qayday inay tahay tacaadada leh xadiidkan daahirkiisa kolka la eego waxyaabaha qofkii tukanaya salaada ka burin karaya marka uu hormaro saddexdaasuu ku sheegay xadiidkani inay gabadi hormarto inuu dabeerku hormaro inuu ay madoobi hormaro waxyaabaha salaadii way ka burinayaan waaya waa saddex shay waa haddii aanu sutradii dhigin wey in wadaca sutrata fii qiblatii falaa yaduruhu muruuru shayin min waraa'iha walaw kaana waaxida min hadihi alashyaai athalaatha laakiin waa marka aanu wax hortiisa taagnay jirin ayga madow isaga si gaara ah wuxuu ugu sii tilmaamay shaydaan inuu yahay shaydaankaa isku soo shabahaa xagga cillada iyo sababta waa kala duwan tahay ah, saddexdan arrimood almara ah. gabadha iyada sababta loo diiday waxa weeye fitnatu mawdicu fitnatin wainshikaali qalbi qalbigii baa laga yaabaa inuu ku mashquulo qofkuna eego nin gabadha ay gabadh ay hormarsay sida qaalibkaasiiba marka ay ajinabiga tahay inuu yar eego un hoosta ka eego dabeetana salaadii halkaa ay kaga aafowdo ina almar'ata idaa aqbalat aqbalat fii suurati shayطaani waidaa ra'aa axadukum imra'ata faacjabathu falyaati ahlahu faina macaha mila aladii macaha xadiidkaasi wuxuu ku jiraa saxiixu muslim jaabir ibni cabdillaahi baa warinaya nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam ruuxa dumari marka ay kusoo qaabisho shaydaan suuraddii bay kula soo qaabili shaydaan suuraddii bay lasii jeesan macnaha isagii baa ka dhammaan la oo kuu qurxinaya markuu miskiin gabadhi ay saa u yaro cajab geliso dee isba gabadh buu leeyahy tiisii ha doonto marka macnaha lasoo ururiyo fa ina macahaa mila aladii macaha ruuxa dumar ahoo lagu xidhiidhiye halkan maaha in wax loo dhimayo laakiin labadii arrimood baa kala duwan kuwana shaydaan kusoo gabbada iyo dameerkii oo kugu qayliya iyo oo had iyo jeer bahalku waa kan waqaaqunbuu dhacdaa codkiisa marka la maqlana in shaydaanka layska naaraa xadiidkii saxiixaa tilmaamaya marka kuwa xikmadda ay u goynayaan iyo ruuxa dumare ee xikmadda ay ugoynaysaa kala duwan oo tanna qofkii baa ku fitnoobaya ama eegaya ama salaadii kaga jeesanaya ama eegmadii xaaraan tahay ku dhacaya kuwanna waa shaydaanoo ugu soo gabanaya daraaddeed inkastoo iyadaba dhinacu shaydaanku kaga soo gabanaya dhan kale ay tahay dhahab ala'imatu halaaa ilaa ana almuruura bayna yaday lmusali laa yubdil salaa walow kaana almaaru imra'atan aw ximaaran aw kalban aswada inaanu salaadii goynayn bay qaateen xadiidkan waxay la akriyeen xadiidka kale isaguna sugan laa yaqdacu salaata shayun wadra-u ma statactu salaada wax gooyaa ma jiro intaa kari kartaan wuxuu idin hormaraya iska joojiya waaya waxaa kaloo axmed uu warinaya xadiid xasana oo sheegaya in ay zaynaba binta abi salama inantaa nebiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisu ay wadatay inay nebiga hortiisa martay oo salaadiina aanay waxba ka noqonin rasuulku sala allahu calayhi wasalam dameerka laftiisa dee waa kan ibnu cabaas tilmaamayey isagoo dameer wada inuu safafka dhexdooda mariyey salaadina aanay cid ay ka jabtay jirin waxaa markaa lagu tilmaami karaa xadiidka inuu dhinacaa ka noqonayo mansuuh waay qaala nawowi jumhuur lculamaa min asalaf wاlkhalaf calى anahu laa yabطulu salaata mururu shayin walam ya'mur inabiyu axada biicaadati salaati min ajli dalik qof int saddexdan ay hor mareen oo nebigu salaada uri soo celina lama hayo ayuu leeyahy waaya marka sharaxaa badan buu kasii bixinaya bal inaha dambe abaa kasii faa'idayn doona insha allah adigu almuhim salaada in lagu lexe jeclaado xidhiidhka adigiyo ilaahay aan laydinka goynin qofka hormarayaana uu iska ilaaliyo si aanu u dembaabin sutradana laga warhayo o la ilaaliyo adaabtii qofka musalliga ah ayaa inaha maaragtay ku dhamaystirmaysa allah subxana wa tacala